kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada mar kale ee barnaamijkeena kulanka keenan wiilkaygiiyow hee ii soo tiri isbitaalada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s barnaamijkan saaxiib yael waxaa idinkugu soo gudbaynaa dhacdooyinka dalida ka taagan kuwooda ugu waaweyn qodobo dhowr ead maantana ku maqli doontaan haddii alla idmo waxaa ka mid noqon doona madaxweynaha iyo xaaska lagu naynaaso oo mar kale ku guuleystay doorashadii zimbabwe ka dhacday maareeyaha garoonka diyaaradaha magaalada nairobi oo shaqada laga eriyey waxaan sidoo kale dihaynaa geerida hogaamiyihii calooshadu shaqaystayaasha ruushka ee wagner oo la xaqiijiyey kadib markii xubno jirkiisa ka mid oo la helay baaritaan lagu sameeyey waxaan sidoo kale dihaynaa macalin hindiya oo lagu helay dembi ah inuu amray arday inuu dharbaaxo arday kale oo muslima ah. booliska bakistan waxay soo xireen aabbaha dhalay gabar yar oo toban sana jir ahayd oo booliska usoo dacwootay laakiin markii dambe meydkeeda la helay iyo madaxweynaha kuuriyada waqooyi oo la ogaaday inuu ka badbaaday iskuday lagu qaarijin lahaa xubnihii joogtada inoo ahaa barnaamijkeenna iyo kaalinta suugaantuna qeyb bay ka yihiin kusoo dhawaada mar kale ee barnaamijkana kuna keenay aan garanayn daadihin bay u bogtahay ina ragoo dar alleema ku daawan lahayd dadku inuu isbartaa dooq jacayl ka horaysee nin dariiqa mara in la soo dafiraa dadoo wayga su'aale dar alleema saxda qofka dooqu ku raacshee jacaylkiisa dartii cuntadii dajin weyda kuuna diirnixi waaya dadweynoo wayga su'aale dar alleema saxba ruuxa hadda waa ruuxa waa lidayoobee qoraxdoo duur joogta hameenkoo dam ah mooday dadoo wayga su'aalay dar allee masaxdaa isu qabo hana daalino hadalyuu ku dilin niyakaadaban isu qabo hana daalino hadalyuu ku dilin hadalyo ku dirin miya

dibisu qabo hana daalino hadalyu ku dilin dibisu qabo hana daalino hadalyu ku dilin dibisu qabo hana daalino hadalyu ku dilin cidhibisu qabo hana daanino hadalyuub ku dirin niya kaa dawadeed tahay dayraha ka dhigin yaree kale ayaa ka mid ahaa coodka macaan fanaaniinta xabiib xasan tuuxow iyo ilaah u naxariistay axmed inshaar cabdi olol ayaa ku luqeynayey barnaamijkana kulanka keenan ayayna daafur noogu tahay maantaoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaska idaacadda kulmiye ada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa hee sano haddana uu ku dhintay adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhannin dalka hindiya sowma ogid inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahay oo dalka shiinahu hadda dhow koobka ka qaaday warba ninka uu loo diray eega war nin aqoon badan baa tahay ee ka soo baxday dhegaysta daacadahoo barnaamijka kulanka kenen baan ma anaan garannin aqoon xo kaa dahsoon la socoshada caalamka madadaaladu waa kuu dheer barnaamijkuna waa kulanka k nnn

magaalada dhuusamareeb waxaa ka soconaya oo maalintii labaad galay shirka oo tashiga qaranka ee uu shir gudoominayay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud sidoo kalena ka qeybgalayaan madaxda dowlad goboleed dalka ka jira qaarkood ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo ku-xigeenkiisa iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka banaadir madaxweynaha puntland ayaa ka qeybgalaynin shirkan ka maqnaanshihiisuna waa mid kamid a ah ajendayaasha maanta looga hadlay arrimo ay kamid yihiin doorashooyinka iyo la dagaalanka al-shabaab ayaa sidoo kale ajendayaasha shirkan ku jira maalintiisii labaad galay maxkamadda darajada koobaad ee magaalada gaalkacyo ee dhinaca puntland ayaa maanta xukun wuxuu ku riday laba nin oo maxkamaddu ay sheegtay inay ku heshay dembi ah inay dileen gabar lagu magacaabi jiray ilaahay u naxariisteen nimciime cabduuli cusmaan labada nin waxaa lagu kala magacaabaa liibaan maxamed yuusuf iyo jaamac axmed yuusuf waxay dilkan ka dhacay meel bannaanka ka ah magaalada leerada buur saalax oo gobolka mudug ka tirsan labada nin midkood ayaa gabadhaasi dhimatay ay u dhexday meelo badan oo soomaaliya ka mid ah gobolada bartamaha iyo koonfurta soomaaliya maanta waxa aan ka shaqeynayna qeybo kamid ah barta bulshada ay ku xiriirto ee telegramka layiraahdo telegramku waa bar bulsho oo bulshada aad ugu xiriirto wuxuuna kamid ahaa qeybihii dowladda soomaaliya dhawaan ay sheegtay inay xirayso waa telegramka barta tictoka oo weli shaqeynaya iyo wanakasbedka oo ah application ama qeyb dadku ay ku cayaaraan qamaar wasaaradda isgaarsiinta iyo teknolojiyadda ayaa hore u sheegtay inay xirayso inkastoo waqtigii lasoo dhaafay ama waqtigii loo qabtay lasoo dhaafay haddana maanta meelo kamid ah soomaaliya ayuusan bartan telegramka ka shaqeynaynin deegaano kale oo soomaaliya ku yaala ayuusa caadi uga shaqeynayaa haddii ahaan lahayd puntland iyo sidoo kaleba somalilan magaalada hargeysa ayaanu telefoonka kula xiriirnay mid kamid a ah wariyaasha jooga magaaladaas oo amuun la yiraahdo waxay nooga warbixineysaa bal sida somalilan deegaanada uga shaqeynayaan barnaamijyadan oo ka mid yahay telegramka hargeysa wuu ah, ka shaqeynayaa telegramku waanu de sidiisii hore way wax iska bedelay ma jiraan waa sidii hore noogu shaqeyn jir noogu shaqeynayaa de waa active waa gartay marka miyunan saameyn somalilan iyo reer hargeysa go-aanka kasoo baxay xukuumadda soomaaliya ee lagu joojiyay abkan oo haatan gebi ahaanba aan ka shaqeyneyn qeybaha koonfureed ee soomaaliya maalmihii hore go-aan kuu soo baxay koley aad werwer baa la muujinayay magaalada gudaheeda oo dadyagu aad bay u baqsanaayeen oo wiig arrinkaa waa laga soo horjeeday lama ogolayn ina laga soo saaro warbixintaasi dadka aad bay dhibahooda u saamaysay oo dhib badan bay ku keento dadku way diideen laakiin iminka wuu shaqaynayaayoo aad ba loo isticmaalayo waa sidii hore marka sidee dadku ugu muujiyeen walaac markii ugu horreysa oo go-aanka soo baxay oo dowladda soomaaliya xataa ay sheegtay gabi ahaan soomaaliya markaa iyadoo aan la kala saarin laga joojin doono isticmaalka aaladaha telegram tictok iyo sidoo kale onexbed bal sidee walaac ugu abuuray dadka reer somalilan wuxuu walaa ugu abuuray dadyagu mar walba waxay u arkayaan waxyaabo faa-iido leh waxyaabahana isticmaalaan waxay u arkayaan wax iyaga faa u leh waxaad dhawaaq culus oo dhagahooda kusoo dhacay way dadku aada u diideen oo aada laysula dhex marayo magaalada meel walba la maro lagaga sheekeysanayo oo aanay marnaba dadku ku faraxsanayn go ayuu ahaa waa gartay sidoo kale hadda waxaa jira walaac ku aadan in la xiri doono aalada tigtog oo iyana ay isticmaalaan kumanaan kun oo dhalinyaro soomaaliyeeda marka bal ka waran ayada lafsirkeeda walaaca ay qabaan dadka reer somalilan maadaama wasiirku ku adkaystay go-aankiisa in la joojin doono isagana kolley marka loo eego gobolada kale soomaaliya sida muqdisho oo kale way nagaga saameyn yar tahay tictogu dhanka koonfureed buu ku badanya mar walba isticmaalka iyo dhanka dhaqaale ahaan marka looga faa'iidaysanayo hargeysa aad bay dhalinyaradu uga cabanaysaa tictoga iyagoo madadaala ahaan u jecel oo tictoga aalada u horeysa ee laga isticmaalo hargeysa ay tahay dhalinyarada marka loo eego Eh, waa gartay dadka reer somalilan maxay uga dhigan tahay marka in go-aankii xukuumadda soomaaliya eh, kasoo baxay wasaaradda isgaarsiinta iyo teknolojiyadda gaar ahaan wasiirka sidaan anigu aaminsanahay aan ka warqabo waxay uga dhigan tahay inay doorta leeyihiin soomaaliya way ka madax banaan yihiin go-aan ahaan eh, sida telegramka uu shaqaynayo iyadoo xagga uu ka xidhan yahay tictokna sidaasoo kale waxaan aaminsanay isagoo muqdisho ka xidhan in hargeysa ay somalilan ka madax banaan tahay oo ay sidaa u isticmaali doonto ugu dambeyn haatan xilligan aad ila hadlayso aalada telegram ma laga isticmaalaya oo si caadiya ma u shaqeynayaa somalilan iyo hargeysa abtanow bay shaqaynaysaa active tahay oo gruubadeedii iyo filmaantii laga daawanaya telegramki aniga mobilka ka shaqeynaysaa online tahay now waa xaqiijin kartaa xilligan inaad isticmaalayso ha waa xaqiijin karaa gacantaaba ku haya haddaaba isticmaali rabay wariye eh, amuun cumar ubakor oo hargeysa joogta ay ahayd waxa ay nooga warbixinaysay baraha bulshada meel kamida ah soomaaliya gaar ahaan bartamaha koonfurtaada ka maqan gaar ahaan bartan telegramka oo dadku aysan isticmaaleynin eh, siday uga shaqeynaya somalilan dadka qaar ayaa isticmaalaya bartan telegramka maanta gaar ahaan dadka isticmaala eh, waxaa loo yaqaana applicationka v b n-ka oo si toosa ah u isticmaali kara oo aysan u diideynin inay isticmaalaan haddii baraha la xiro waana qeyb ka mid ah waxyaabaha loo isticmaalo baraha bulshada ama ablicationada qaar ee taleefanada ku jira marka la xanibo oo toos loo xanibo barnaamijkaa dhegeysanaysaan saaxiibayaal waa kulanka keene barnaamijka kulanka keenan ayaad la socotaan saaxiibayaal madaxii hay-adda ururka la layiraahdo ama ururka caloosho shaqaystayaasha wadankaasi ruushka wagner ninka la oran jiray afghani brigoshin ayaa la xaqiijiyey inuu geeriyooday kadib markii la baaray hidisidaha dadkii ku dhintay shilkaasi midadkooda ee la helay qeybo kamid a ah jirkooda waxaanay ku dhinteen shil diyaaradeed oo arbacadii lasoo dhaafay ku dhacday magaalada moscow banaankeeda guddiga baarista gaarka ah ee dalkaasi ruushka ah ee sk magacooda loo soo gaabiyo ayaa sheegay in aqoonsiga dhammaan tobanka qof ee diyaaradda la saarnaa baaritaanka jirkooda lagu sameeyey ay ahaayeen ama lagu xaqiijiyay in borogashina uu kamid ahaa dadkaasi dhintay diyaaradan oo ahayd mid gaara ee borogashina siday ayaa kusoo dhacday waqooyi galbeed magaalada moscow shan iyo bishan iyadoo ay ku dhinteen dhammaan dadkii rakaabka ah ee diyaaradda saarnaa aqalka kremlinka layihahdo ee looga taliyo dalka ruushka ayaa diiday wararka la isla dhex marayo ee sheegaya inay sabab u ahaayeen shilkanimo ay ka dambeeyeen hay-adda baarista ee dalkaasi ruushka ee s ayaa sheegtay inay sii wadayaan baaritaanada dambiyada tijaabada nooca loo yaqaano melcular genetic ayaa la dhameeyey ayaa lagu yeelay bayaan hay-adan kasoo baxday sida ku cad natiijooyinka aqoonsiga dhammaan tobanka qof ee dhintay ayaa la sameeyey waxaanay u dhigmaan in dhammaan liiska la daabacay qoraalada duulimaadka ay ahaayeen kuwii saxda ahaa ee saarnaa waxaana ku jira hogaamiyihii kooxdan dhibanayaasha madad ku dhintay waxaa ku jira baa layidhi dhowr qof oo sarsare oo ka tirsanaa ururkan ama ururka calooshood ushaqeystayaalka ee wagner ama kooxda wagner layihahdo oo ah koox calooshood ushaqeystayaal ruush ah oo uu aasaasay ninkan brocation layidhaahdo waxaana ciidamadoodu ay ka howlgalaan amaba ka howlgaleen dhowr wadan oo ay ka mid yihiin syria ukraine iyo qeybo kamid a ah qaaradda africa waxaa ka mid a ah dadka la xaqiijiyeyna geeriyoodeen ee hidisadahooda lasoo baaray ninka la yihaahdo dimitri utkin oo maamuli jiray howlgalada ee ururkan wagner la yihaahdo waxaa sidoo kale loo hadalxaqiiji leeyahay ilaa dadkii kale diyaaradda saarnaa duuliyihii iyo qaar kamid a ah shaqaalihii diyaaradda ayaa iyagana la xaqiijiyey in diyaaraddaasi ay dadka ku dhintay iyaga ay ahaayeen diyaaradan ayaa waxa ay wade leeyahay ama waday nin la oran jiray alex lafanshin iyo kaaliyaha duwalyaha oo rustam karmkof la oran jiray waxaanay ku sugnaayeen baa lili ama kamid ahaayeen dadka ku geeriyooday idaloo hal qof ama gabar layihahdo christina rasbova iyana ay kamid ahay shaqaalaha diyaaradda dadka kudhintana kamid ahay silkan ayaa yimid baa laba bilood kadib markii brogashin uu isku dayay inuu hogaamiyo duulan uu ku qaaday caasimada dalkaasi ruushka islamarkaana uu damcay inuu xukunka uka tuura madaxweynaha dalkaasi ruushka valadimir putin laakiin madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa ku tilmaamay ninkan inuu ahaa saaxiib dhow oo geesi ah oo ruushka soo maray islamarkaana uu ka tacsiidinayo saraakiil mareykan ah oo soo xigtay telefishinkale c b s ayaa sheegay in sababta ugu badan ee burburka diyaaradaasi ay tahay qarax ka dhashay baa diyaaradda pentagonka mareykankuise waxa uu sheegayaa in brogashiin ay u badan tahay in si sirqoola loo dilay jimcihii afyeenka aqalka kremlinka ee dalkaasi ruushka ee madaxtooyada u ah ruushka dmitri baskof ayaa sheegay in wararka xanta ah ama been abuurka laisla dhex marayo ay yihiin kuwo been abuura oo dowladda ruushka aysan wax lagu kulahayn lahayn shilkaasi dhacay putin qoyska ninkan ayuu tacsi u diray waxaana ku tilmaamay inuu ahaa qof karti leh oo qaladaadka waaweyn nolosha laga galo inta badan isku daya inuu inta la xaqiijiyey hal qof ayaa ku dhintay toddobiyo konton kalena way ku dhaawacmeen kadib markii sagaal iyo soddon kamida mid ah kooxaha dabdemiska ah ay isku dayeen inay damiyaan waxaana la sheegay in arrintan ay ka dambeysay kadib markii kooxaha dabka la dagaalama ay isku dayeen inay damiyaan dabka kacay xarun shidaalka ka shaqeysa ama gaadiidku ay gaaska ka shubtaan oo ku taala magaalada caasimaddu ah waddanka romania ee boqoren yiraahdo kooxaha dabdamiska ayaa goobta tegay waxaana la sheegay in kontan toddoba qof ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen iyadoo hal qofna uu dhintay qofka dhintay waxaa la sheegay inuu kamid ahaa shaqaalaha dabdamiska waxaana uu ku dhintay baa laleeyahay qaraxan qarax shidaal ku jiray oo qaraxday xilli ay ka qeyb qaadanayeen daminta dab ka kacay kaalin shidaal oo krodevia comuni la yiraahdo waqooyiga caasimada ku taala sida dowladdu ay sheegtay ilaa toban qof oo kamid ah dadka dhaawacmay waxaa ku jiraan baa leeyahay qaarkood ay ku jiraan xaalad halis ah sida ay sheegayso wakaalada wararka dalkaasi oo soo xiganaysa howlwadana caafimaad sidoo kale ilaa shan iyo labaatan oo kamid ah motooro loogu talagalay dabka in lagu damiyo goobta yaalay ayaa gebi ahaanba burburay kooxaha dabka la dagaalama ciidamada dabdamiska ayaa sheegaya in dabku uu sii fiday kuna fiday xaafado kale oo ku dhow goobta dabka uu ka kacay oo ah kaalinka shidaalka sida ay ku warantay wakaalada wararka ee reuters ra-iisul wasaaraha dalkaasi romania marcel coloco ayaa sheegay in laga yaabo dadka dhaawacmay in loo diro dalka dibadiisa si loogu soo dhaweeyo maadaama dhaawacyadooda ay yihiin kuwa aada u culus waxa uu yihi ra-iisul wasaaruhu waxaan u maleynayaa in afar ka a ah bukaanada loo wareejin doono isbitaal ku yaala talyaaniga ama beljimka ra-isul wasaare ayaa sidaas laga soo xigtay waxaana uu mar warbaahinta u sheegay yidhi ama la hadlayay uu sheegay in hay-adaha gobolka ama hay caafimaadka dalkiisa dadka qaarkood ay ku adag tahay inay daaweeyaan qiyaastii saddex kun oo qof oo ku jira baa ama u jiray baa leeyahy goobta ka kacay ilaa siddeed boqoloo ayaa laga daadgureeyey markii laga cabsi qabay ama laga cabsaday ama loo baqay in dabku uu gaaro deegaanadan waxay u baahan yihiin qiimeyn aaggu weli waa khatar waxaana jira khatar kale in hamaha qaar weli ay cabursan yihiin oo ay qarxi karaan waxaa sidaas u sheegay warbaahinta riin carafaad in layihahdo ah madaxa waaxda gurmadka degdega ah ee dalka romaniya waxaana arintan ama hadalkan uu ka sheegay telefishinka digital labaatan afar leeraadee romaniya ku yaala waa in si deg ah loo bilaabaa baaritaan si loo eego ama loo hubiyo haddii xeerarka la jebiyey xeerarka dabka u yaalla ee makaalimaha shidaalka eh waxaana codsanaynaa mas-uuliyiintu inay qaadaan tillaabooyin deg deg ah oo loogu talagalay dadka dhaawacmay in aysan daryeel caafimaad waayaan sanadkii labada kun shan iyo tobankii sidaan oo kale dab ka kacay ama qabsaday goob lagu caweeyo oo ku taala magaalada bucharest ayaa waxaa halkaasi ku geeriyooday afar iyo lixdan qof marka dalkan masiibooyinka dabka inta badan waaba ku dhacan nin cadaan ahaa ah ku hubaysnaa qori nooca fudud ah oo durindaru u dhaca ayaa saddex qof oo madow ahaa wuxuu ku dilay dukaan ku yaala magaalo la yiraahdo jackrensvill oo ka tirsan gobolka florida dalka mareykanka kahor inta isagu isistoogan falkaasi waxay saraakiisha boolisku ay sheegeen in ay hadda baaritaan ay ku sameynayaan ama ay ku tilmaami karaan fal dambi isir nacayb ahaa sida laga soo xigtay xafiiska booliska ee gobolkan ninkan oo labaatan sano jir ahaa balse aan weli la magacaabin ayaa xirnaa baa ama watay hubka qoriga nooca darandurriga u dhacaa markii uu soo galay suuq weyn oo goobta ku yaalay waxaana u beegsaday saddex qof oo dadka madowga mareykanka ah waxaa la sheegay in ninkan gacanka udhigilaha gudaha u galay dukaankan isagoo xirnaa jaakad islamarkaana qoriga intuu la soo baxay oo rasaas ooda kaga qaaday dadkii ku sugnaa dukaankaas weyn ee ka ganacsanay ama ka waxa uu bartilmaameysaday koox gaar ahaa oo dadka madow ah taasi waxa uu sheegay warbaahinta waxaana uu sheegayay xilligaas inuu doonayay dadka madowga in mareykanka uu ka tirtiro eh, sargaal tirsan ciidanka booliska oo magaciisa teki witres ayaa shirjileedu qabtay sidaan ku sheegay ninka toogashada geystay ayaa markaa waxa uu kasoo galay ama uu ka yimid kasoo jeeda xaafadda leer halkaas oo la sheegay in waalidkiisa uu kula noolaa f b da mareykanka ayaa baaritaano ku sameyneysa sida toogashadan u dhacday iyo dembigan ama arrintan isir nacaybka ah ayay sidoo kale yiri sarkaal kale oo sheri onkanis layihaahdo oo booliska ka tirsan tani waa maalin madow taariikhda magaalada jacksonvill ma jirto meel nacayb laga heli karo bulshadan ayuu sarkaalkan intaasi sii raaciyay dhacdooyinka mareykanka ka taagan noocyadan oo kale aada ayay dhowr mid usoo laalaabteen waxaana la baa laleeyahy toogashada ka dhacday tukaankan in dadku xilligaasi aada ugu badnaayeen maadaama tukaanku uu sameeyey qiimo dhimis badeecadaha uu iibiyo warbixin soo baxday ayaa oo kasoo baxday jaamacadda ardaygan ama ninkan uu dhiganayay ayaa waxaa lagu sheegay inuu ku sugnaa maalintii oo dhan jaamacadda isla markaana uu aada u fakarayay shaqsigu waa uu diiday inuu sheego nafsadahantiisa laakiin markii dambe uu isdilay ayaa lagu yiri qoraal kale sherif whitreys ayaa waxa uu sheegay oo sargaalka booliska ka tirsan waxa uu sheegay in la arkay isagoo gashan jaakad madow iyo maaskarada wejiga lagu xirto kahor intausan ka bixin dukaanka waxaana la sheegay markii dambe in dhaawaciisa la helay saraakiil ka tirsan ciidamada booliska ayaa sheegay in qoraallo ay heleen ay ku ogaadeen inuu rumaysan yahay inta ogashadaani ay ka qeyb ahayd ninkan nacayb uu qabo dadka madowga ah ee mareykanka u dhashay taasoo iyada naftigeeda xiisad kala abuureysa diyaarada ay leeyihiin ciidamada mareykanka ayaa ku burburtay jasiirad ku taala waqooyiga austraaliya maanta waxaana ku dhintay saddex ka mid ah ciidamada mariniska ee mareykanka waxaana ku dhaawacmay ilaa labaatan kale xilli uu socday dhowlatus caalami ah oo ay kala qeyb qaadanayeen ciidamada austraaliya saddex kamid mid ah ay ciidamada ayaa la xaqiijiyay inay dhinteen waxayna ku dhinteen jasiiradda melville layidhaahdo halka shan ka mid ah saddexiyo labaatan qof oo diyaaradda la socdana loo duuliyay meel siddeetan kilomitr u jirta magaalada darwin si loogu daweeyo isbitaal halkaasi ku yaala kadib markii diyaaradda nooceedu dhacday uu ahaa bell point v laba laba obry tortor nooca layidhaahdo waxaana burburta baa laleeyahay saaka aruurtii waqtiga australia wasaaradda difaaca ee australia ayaa sheegtay in shilkani uu dhacay intii lagu guda jiray dhoolatuska gaarka ah ee sanadlaha ah oo ay ka qayb qaadanayaan milatariga austraaliya kuwa mareykanka kuwa dalka bariga timor indonesia iyo philibiin ra wasaaraha australia antony albaneza ayaa shilkani waxauu ku tilmaamay dhacdo naxdin leh dowlad ahaan iyo wasaarad ahaan difaac ahaan marka loo fiiriyaba waxaan diiradda saareynaa sidii wax looga qaban lahaa dhacdadan iyo inaan hubino inaan taageero kaalmo ah aan siino saaxiibadana mareykanka shaqaalaha austraaliya kuma lagu lahayn shilkan oo diyaaradda ma aysan saarnayn ayuu ra-iisul wasaaruhu intaasi raaciyay mareykanka iyo austraaliya oo ah xulafo muhiim ah ee dhinaca badda baasifiga ayaa sare u qaaday iskaashiga militari sanadihii u dambeeyey iyadoo loo eega baalayiri marka loo eegayo dhowlatuus kala sameynayo maadaama ay ilgaara ku eegayaan shiinaha afar askari australian ah ayaa la dilay bishii ama ku dhintay bishii hore kadib markii sidaanoo kale diyaarad nooca qumaatiga u kacda oo la socdeen ay ku burburtay xeebaha queensland diyaaraddaas ayaa ka qeyb qaadanaysay xilligaas too dholatus kale u milatari oo wadajir uga qeyb qaadanayeen ama u ciidamo ka socday saddex iyo oo mareykanka australia jabaan faransiiska jarmalka iyo dowlado kale ay ku jireen kuwaas oo sidoo kale ilaa soddon kun askari gaarayay osbrace waa diyaaradda noocyada maanta burburtay ah oo matooro afara gaaraya korna ku leh waxaana ay shabahdaa diyaaradaha qumaatika u kaca waxaa sidoo kale la sheegay in markii dambe ay ka qayb qaateen diyabaadgoobka ciidamada badda ee dalkaasi australia gurmashada dadkii saarnaa ama ciidamadii saarnaa diyaaradda burburtay marka loo fiiriya baa diiwaanka badbaadada diyaaradan osbare la waxaa la sheegaa in su-aalo badan dhowr laga keenay kadib markii shilalkeedu ay soo bateen bishii juun ee sanadkii hore ilaa shan askari oo mareynes ahaa oo saarnaa diyaaradda noocan osbrega layihahdo ayaa dhintay kadib markii ay burburtay kuna burburtay saxaraha california oo xadka gobolka arizona ah bishii maarso isla sanadkaasna oo sanadka hore sidoo kale afar askari oo mareykan ah oo mareyneska ka tirsan ayaa iyana ku dhintay kadib markii ay la dhacday isla diyaarada noocaan oo kale ah meel dhow magaalo ku taala dalka norway oo layidhaahdo artic xilligaas waxay ka qayb qaadanayeen dhowladiis ay sameynayeen ciidamada gaashaanbuurta nato sanadkii labada kun saddex askari oo ciidamada mareynaska mareykanka ayaa sidaasoo kale ku dhintay kadib markii diyaaradaha noocaan oo osbreg ay shil kula gashay ah, kuna gashay markab ay ku duldegaysay iyadoo isku dayeysa inay ku duldegto markab weyn oo australia lahayd xeebaha waqooyi ee dalkaasi australia dhinaca kale hadii aan ay warbaahintu dhacdooyinka kale ee aada u hadalhayso waxaa kamid a ah dalka zimbabwe waxaa aada loo hadalhayaa madaxweynihii wadankaasi ee la yiraahdo magaciisa emerson mananagua ayaa mar labaad loo doortay xilka madaxtinimada isagoo helay codadkii ugu badnaa ee konton iyo laba dhibic lix codadkii la dhiibtay sida ay sheegeen guddiga doorashooyinka madaxweynahan waxaa lagu naynaasaa madaxweynaha iyo xaaska si kastaba ahaatee mucaaradka ayaa ku andacoonaya inay dhacday kushubasho dhinaca codbixinta u baahsan goobjoogayaal caalami ahna waxa ay sheegeen in codbixintu ay hoos martay ama ku hoos martay heerka dimuqraadiyadda mnanagwa waa madaxweynihii saddexaad ee zimbabwe soo maraa tan iyo laba kun toddobiyo tobankii ee ka dhan inqilaabkii ka dhanka ah hogaamiyihii rugcadaaga ahaa robert mugabe ee xilka loo dhiibay dadka reer zimbabwe ayaa walwal wajahaya waxaanay ka walwalsan yihiin sicir barar sare faqri iyo sidoo kale xaalad colaadeed markii ugu horeysay ee uu noqday madaxweyne mananagwa oo loo yaqaano ama lagu ninaaso madaxweynaha iyo xaaska naxariis la-aantiisa darteed wuxuu ballan qaaday baa leeyahay bilow cusub oo dadka dalkiisa u sameynayay laakiin zimbabwe ayaa bishii hore haysatay baa ama ay gaartay mid kamid ah heerarka ugu sareeya ee sicir bararka adduunka oo dhan qiimaha lacagta dalkaas ama sicir bararka bishii julaay ee sanadkanna wuxuu kor u kacay baa wax ka badan boqolkii boqol iyo kow dhibic saddex boqolkiiba tanii sanadkii hore shaqo ayaa sidoo kale weli kamida ah, baa layihi waxyaabaha aada u baahsan iyadoona la sheegay dadka wadanka zimbabwe boqolkiiba shan iyo labaatan keliya ayaa haysta shaqooyin ama shaqeeyaba ballanqaadka managua ee ah baa layidhi inuu damaanad qaadayo xuquuqda insaanka badqabkeeda ayaa sidoo kale waxaa u muuqataa in mugda ay ku jirtaa in isbeddel weyn u dhaco taageerayaasha madaxweynaha hadda la doortay waxay ku faraxsan yihiin oo isku soo baxyo ayay ka dhigayaan magaalooyin waaweyn oo ku yaala wadankaasi iyagoo taageerayaasha kale ee kasoo horjeedana ayna muujinayaan walac kale guddiga doorashada dalka zimbabwe ayaa sheegay in musharaxa isbahaysiga doonka ah ee dalkaasi managua nansal salsamisa uu helay afartan iyo la dhiibtay mananagwa ayaa helay ka badan baa layidhi in ka badan laba milyan oo cod dadka codeeyeen ama cododka la dhiibtay ah, halka ninka la tartamayana uu helay hal milyan oo cod sida uu sheegay gudiga dadkaas kusoo baxay ee codbixiyaasha dalkaasi ayaa tiradooda waxay gaaraysa baa layidhi lix iyo toban milyan oo qof oo ahaa boqolkiiba sagaaliyo lixdan dadka wadankaasi mucaaradka ayaa weli ku andacoonaya in doorashadan lagu shubtay islamarkaana ay u gudbayaan guddiga ama dacwadooda ay gaarsiinayaan maxkamadda dastuuriga ah laakiin maxkamadda dastuuriga ah ayaa taageertay markii dambe natiijada soo baxday bromisa manakanawazi oo ah afyeenka xisbiga ayaa sheegay ama u sheegay wakaalada wararka ee a f b in xisbigiisa uusan saxiixin natiijada islamarkaana uusan aqbali karin welina dacwad ay qabaan waxaana uu sheegay in dhowaan ay ku dhawaaqi doonaan tallaabada xigta ee ay qaadayaan kormaarayaal socday midooda afrika ururka wadamada laisku yirahdo barwaaqa sooranka ee lix iyo tobanka wadan ee koonfur afrika wadamada ku jira ah iyo dowlado kale ayaa sheegay inay qabaan walaac badan oo ku saabsan codbixinta oo ay ka mid yahayn mamnuucidda isku soo baxyada mucaaradka iyo arrimaha diiwaangelinta doorashooyinka waxaana ay sheegeen in heerka codbixinta dimuqraadiyadda ay ka hooseysay qodobo kale ayaa saaxiib yaal noo soo socda barnaamijka oo ah kulanka keenin kulmiye fm website iyo live stream maasha allah saddex geesoodka warbaahineed ee knn kulmiye news network ha higsan maanta waxay horeetehataniyo dannaa ilaah heshie hadal macaane hana wanaage ane hana wanage heli maayehataaniyo dhanna ilaa heshee hadal macaane hana wanaage

لا إله إلا haddii aad nabaata hogdheer ku duurto nafsi habeen dhaxay inaad helayse hadal macaane ana wanaage hana wanaage ilaaheshi anigoo hagaagsan ika hanuunshehataniyo dannaa ilaa awan dhammaantoodu hub wanaagey habay yaraatee wanka helaayehawen dhammaantoodu hub wanaagey habay yaraatee wanka helaaye hataniyo dan إله شيء عساني وسلمى إله شيء هذا المعاني هنا ولاقي هنا ولاقي المعاني هنا ولاقي macan fanaanka ilaahay hoo naxariistay cumar dhuhla cali cumar mahdi ayaa ku luuqeynayay heestaan inay heshii haatadii dan barnaamijkeena kulanka keenan ayna qayb ka tahay madaxii maamulka goromada diyaaradaha ee dalka kenya ayaa shaqada laga eriyey kadib markii koranta la-aan ay keentay in rakaab badan oo saarnaadi ama ka dhoofi lahaa garoonka diyaaradaha nairobi ay hakadaan alexis gitali waxaa shaqada ka eriyey wasiirka gaadiidka ee dalkaasi kaas oo sheegay inuu raaligelin ka bixinayo cilada dhinaca korontada ee timid bam ayaa ruuxay magaalada caasimadda waa wadankaasi kuuriyada waqooyi ee pyonyan waxaana lagu tilmaamay inuu ahaa isku daydil loola doonayay lagu qaarijiyay madaxweynaha dalkaasi kim jong an ammaanka hogaamiyahan aadka loo hadalhayo ayaa tan iyo markii uu qaraxa dhacay aada loo adkeeyey waxaana pyongyang la sheegay in bandon lagu soo rogay dowladdu waxa ay sheegtay in baaris oo qaraxaasi wuxuu ahaa goob uu joogay meel u dhow ayaana qaraxaasi uu ka dhacay booliska hindiya waxay baarayaan muuqaal baraha bulshada lasoo dhigay oo muujinaya haweeney macalinka ah iskuul ku yaala dalkaasi oo u sheegaysa ardayda inay dharbaaxaan wiil yar oo isku fasal yihiin oo muslim ah oo toddoba jir ah wiilka ayaa laga duubay muuqaal isagoo ilmeynaya waxaana dharbaaxaya baa ardayda kale oo qalad ayuu ku garaacay muuqaalkan waxa uu ku baahay markii dambe baraha bulshada booliskuna waxay sheegeen in arrintan baaritaan ku sameyn doonaan oo lasoo xiray haweenadaasi macalimada ah bakistan booliskooduna waxay sidoo kale soo xireen nin la yiraahdo shariif oo dhalay gabar saara shariif layiraahdo oo toban sano jir ahayd ninkan waa kuwii afartan sano jir waxaa lagu eedeeyey ninkan in loo malaynay gabadhaasi irtaa inuu dilay gabadha ayaa booliska telefoon u dirtay iyadoo dacwo kaa ah aabaheed markii boolisku ay tageen gurigana waxaa la ogaaday ama loo tegay gabadhaas oo dhimatay markaan dhinaca xubnaha aan eegeynay kusoo dhawaada xubinteeni maantaoo kale maxaa dunida ka dhacay luul maxamuud aadanana xasuusinaysa maxadsanid burhaan waa axad taariikhduna waa toddobiiy labaatanka bisha agosto sanadka labada kun saddex iyo labaatanka waa maalinta laba boqol iyo afartanaad ee sanadka waxaana ka harsan sanadkan boqol labaatan iyo shan cisho haddii aan la idmo dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid a ah maanta oo kale sanadkii labada kun sideed iyo tobankii ciidamada itoobiya ayaa xabsiga dhigay madaxweynihii hore ee dowlad deegaanka soomaalida cabdi maxamed cumar maanta oo kale sanadii labada kun iyo labaatankii maamulka koonfur galbeed ayaa ku dhawaaqay inay gebi ahaanba joojiyeen qaadista dacwooyinka la xiriira muranka dhulka ee ka dhexeeya bulshada ku dhaqan deegaanada uu maamulkaasi ka arrimiyo maanta oo kale sanadka markuu ahaa lix boqol lixdan iyo saddexdii ciidamadii xilligaasi ee shiinaha ayaa dagaal uga adkaaday kuwii kuuriya maanta oo kale sanadkii kun sideed boqol konton iyo sagaalkii dalka maraykanka ayaa laga qoday ceelkii shidaal ee ugu horeeyey maanta kale sanadii kun sideed boqol sideetan iyo saddexdii foolkaanada karakatuwa ayaa ka qaraxday galbeedka dalka indunuusiya waxaana ku geeriyooday afartan kun oo ruux maanta kale sanadkii kun sagaal boqol iyo tobankii dowladii xilligaasi ee talyaaniga ayaa ku dhawaaqday dagaal ka dhan ahaa dowladii kale ee jarmalka maanta oo kale sanadka markuu ahaa kun sagaal boqol afartan iyo shantii ciidamadii waagaasi ee maraykanka ayaa qabsaday dalka jabaan maanta oo kale sanadii kun sagaal boqol iyo sagaashankii dowladii xilligaasi ee maraykanka ayaa soo musaafurisay ku dhowaad afartan diblomaasi oo u dhashay dalka ciraaq kadib markii ay dowladda ciraaq ku duushay dalka ay dariska yihiin ee kuweyt ugu dambeyntiina maanta oo kale sanadkii labada kun koob labaatankii laacibka reer burtuqiis ee christiaano ronaldo ayaa labiyo toban sano kadib waxa uu dib ugu laabtay horyaalka english premier league gaar ahaan kooxdiisii hore ee manchester united christiaano ronaldo ayaana mar kale ka tagay kooxda manchester haatanna waxa uu ka ciyaaraa horyaalka sacuudi carabiya gaar ahaan kooxda al nasar guud ahaana waayaga xubintii maanta oo kale maxaa dunida ka dhacay markaanaan dib idinkugu celiyo burhaan diini iyo qeybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n waryaana luul maxamuud aad umahadsantahay qaar ka mid a ah dhacdooyinka waaweynaa maanta oo kale dunida ka dhacay bayna xasuusinaysay markaana kusoo dhawaada xubintii kale ee kala kalamaan kalamaanay waa idinla yaabay maxaad nagula yaabtay maxaa qasab ka dhigay in lahjadiyi gobolada oo dhan kalamaan laga helo dalku waa federaal hadduu yahayna lahjaduhuna waa federaal maxaa kalamaan ka galay federaalkaa kalamaan ah kalamaan kulli way matashaa warkalamaane waxaa la yidhi qaylabadanayaalow dadkii wa isqulqulatayne qarnigaani kuma sii jiro qaraxyadu dheer qarni weliba sabankii qoraxiba dharaarte boonkii waliba garashadii waleellama dhihin war cabdulla waxaa kaloo la yidhi nin qab qabweyniyo nimaanuba qabin isqaniine ha isqadaariyeene anina weliba dheegi jiray qaata qaata qalabka dhulkiina u qaata waa qodaalee dhammaan ka wada qeybgala war waxaa kaloo la yidhi ninkii qayrki loo xiiraayo war waxaa kaloo la yidhi eh. qadar dhacay caanaan ma leh qaladna waa la sixi jiray warbawana waxaan dhihi lahaa eh. qaynunka iyo eh. xeerka quranee dalka u yaala kii naga qaldi qumin waay waa qabasho alla qabaygu waa qabasho qarandumisku waa qabasho soomaaliyay qabasho war waxaa kaloo la yidhi qabiil bahabil markuu qonsaduu dilay qonsaduu dilay waarkan gacalow anna qayrkay kaan rabay kama quusanaaye waar maxaad u ohan weydi war dhammaantiin waxaad ka tagteen qortaada dheere lagu qoray cabbaaryaha markaad xaggayga usoo qalloocisaabay maliqdaa iqabataa war cabdikuusow xeer iyo sharci fanaaniinta u degan ma jira miya war xaaladdu maanta waxay maraysaa haddaad hadli karto waad heesi kartaa waar daral aduu hurudaayo waxba dunida kama ogin war kalemaanay war ma haysiine shirkii madasha wadatashigu waa socdaa war shirkii u dambeeyo shabaabuu ala agaarkiisa ku yeesheen waa burburayoo lagu kala kacayaa la yidhi oo hadda shabaab weli waa shirayaan miya warba wasaakow qolo shabaabahoo guri ku jirta ayaa roob ongodkiis maqashay baa la yidhi daceerin cil calooshuu laayahay orodkii ka baxay waa la yaabaa layidhi war bashir dheerow hadda ka hormadaya oo xilli jiidaala joogoo beertiisa falanaya ayaa rasaas iyo madaafiic daryankeeda maqlay markaasuu yidhi madanaa kooyacloo madageena kaweel bamba madaxa u dhigtay waryaha shabaabka onkodka maqlay adinkaaba ka daran warkaa iga qasinine shirkii madaxdu waa socdaa inta badanna qodobaday ka wada hadleen waa ku heshiiyeenaa layidhi waar muuse bixiyo cabdiraxmaan cira iyo saleebaan nuur shirkoodii ka maxaa ka soo baxay war ardaanu u buuqina reerihiin warba wadani shirki kuma jira hore doorashadii qof iyo codkahayd buu diyaarinahayaa war shirku markuu soo dhammaado madaxweynuhu ceeldheer iyo ceelburta ku hormarayaa war tee lagu hormarayaa maahee muuse gooja caddee lagu noqonayo ballan buu ku qaaday warwaaqlow reer laascanood waxay dhaheen xuduudda saligaan ku soo xidhanay waar xuduudda somalilan waa garowa agtiisa waa ma ingiriiskaa ku siiyey war kalamaaney nin caaqil aha waxaa la weydiiyey muusigada nuucee xaaraan ah markaasuu ku jawaabay muusigada xaaraanta ah waa saddex nuuc intaan ogahay waa kow shanqarta ka yeeraysa mindiyaha ay hilibka ku goosanayaan dadka lacagta leh ee ku dhacaysa dhegaha kuwa fuqarada ah labo shanqarta ka yeeraysa rasaasta lagu ridayo kuwa laga gardaran yahay ee ku dhacaysa dhegaha kuwa la dulmiyey saddex shanqarta ay samaynayso marka la tirinayo lacag musuq lagu sameeyey oo ay maqlayaan kuwii laga musuqay warkarmaanay war mahaytana amisongay admis wayidheraw magorada hoos sahan roogaan waliba taawiyayno haalyo aadin hayna sababtoo ah, maalin walba dadshaabe ebarka dhikaayan warmadayo amisooma sii buulmareen loogu galay argagaxa ku dhacaya wixii nuuxsaduba gantaal ay ku dhufanayaan war hadda halidonguuyanga sagaalsaa awdheegliyo duqeeyan alileeye dad masaakiin aynaka dhaawa'en guddoomiye ku-hagaanka degmada awdheegnan wali erey nimankuun hata ka hor la hadalni magaaladu isan duqeesan ciidanka dawlada rooga erni dad shacab aho masaakiin ama beerale aynaka nooliyin marka maatadanka meermeeraystaan regisin hay meelo dheera jira gantaalka meelo dheeran hawila wa eri xaggaa lagu riday eh. xaggaa lagu shiray waxbaa la dilaa badanaamadaafiic la ridaa badanaa xaggaa la qarxiyey eh. xaggaa laga qaxay waxbaa la qasaa badanaawaariij la qabaa badanaa xaggaa laga galay eh. xaggaa laga qabtay shabaab carara badanaa wadayaa badana gaadiid la qabsaday eh. goja cadda la galay buuraa la koraa badana muuse biixina dhaar badana bow dagaala sokeeye naga daysa warkiisa maanta khawaariij baa laysayaae eh? eh. gesiga dhulkiisa gusha u horseeda geerida dishaay geedka habo war bashiiro waxaad ka tagtay gobanimada waa loo go'a godka fiiriyo ilbaa loo galaa gowracatada weli garaaniney gedkaago waar godadka nimanka gafuurka duubtaa galee maxaa oran weydeen gobanimadu waa gees ku baxa dhiigga geesigaey aryaadhaasa migay cabdullana qawaariijta wuxuu yidhi how geed hoosle laamadiisagaar geeskow maarab awowla guur geed hoosle laamadiisagaar iskow maaraaba wowla guur warkalamaanay warmahaysiina waxaa kaloo layidhi jubbada hoose jannaay cabdalla agteeda nimankii oo is urursaday ee cirka looga soo dhacay hadda damta iyo digta ka yarta waa la yaabaa layidhi war wasiirka gaashaaniga kenya aadan barre ducaale wuxuu yidhi ciddii aan ogaan inay shabaab la shaqayso tallaaba ay eeddaan ka qaadayna ma ogeyn iyo halkaynay marayana cidan ka yeelayna ma jirto qof kastoo kenya joogana waa lala socdaa waar wallaweyney maxaa idinku qof kastaba ula socon weydiin waar waa la xidhay haysaane waar ma godkii jinacood ku jiraan may dembeelega haysada war telogaraam waa la xidhay war ma haysaane wanaag kasbiidna oo qamaarkii miyaan weli la xidhin war wasabkaan anigu aqaanaa aykaayaan layga xidhina halaydaayo war ma adaa xidhi kara war beese xitaa haddii la xidho iyadaa isburdaamisa haaranaha taadka jarte war kalemaanay hana daalinine dhulkan kala fogaadiyo labadeennan kala dheerya isku soo dhoweeya naw dhandhaan haddaanahay hadna dhoohanaa tahay xubintii kalamana dhegeysateen barnaamijkeenana u dambeysa warmahadna qayaa saaxiibada gala qabqaatay barnaamijka toban diyaaran farsamo ee dadkana dhegeysanayaba ah codka macaan fanaanada ilaah u naxariistay maxamed heesta qomamo ayaan kaga tegaynaya nabadgelyo qaylbaha qunyar lay dhammeeyo qaxar igu abuuriye qayrkayga reebyo dawo qaadan waayo iqaabojin waaye qalbigayga reebyo dawo qaadan waayo iqaabojin waaye iyo hanaankaad ragaaqay ma dheerto quruxdiyo hanaankaad ragaaqay ma dheerto qaabkaagan eego gidi waad qaade qaabkaa aganeego gidi waadi qaade qomameeyo jacaylba jacaylba qunyarlay dhammeeyo dhammeeyo qaxar igu abuuriye qayrkayga reebyo dawo qaadan waayo qaboojin waaye qayrkayga reebyo dawo qaadan waayo iqaboojin waaye ii wareegto qolaaligagay qortu ii wareegto qayskii haleela qoraxday taage qayskii haleela qoraxday taage qomameyo oh, jacaylba jacaylba

qua i qoray layga qaadi mayeqabri aniga oon gelin kaa quusan maye qabri aniga oon gelin kaa quusan maye qomameeyo jacaylba jacaylba qunyarlay igu abuurideayrkayga reebyo qayrkayga reebyo qaadan qalbigay ololaayo qiiqbaa ka kaarayo qaldamo naftaydii manta qiilu waaye qaldamo naftaydii manta qiilu waaye qomameeyo jacaylba jacaylba qunyarlay maxar igu abuuriayrkayga reebyo